الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideed iyo tobnaad ee ka mid ah min anubda zakiya fi lqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray baabkii labaad ee maa yatawaqafu calayhi alistidlaal waxaynu soo maray min jihati اhubuut oo sanadkii ahaa waxaa inoo xigay noocii yuu sheekhu soo dhameeyey maadaama kitaabku qur-aanka iyo sunnaduba ay carabi yihiin in loo baahan yahay ninka deliishanaya kitaabkiiyo sunnada in luqada carabeed uu yaqaano si ay ugu suura gasho inuu deliishado adiladii sharciga ahayd kadibna lafdigii buu soo tacriifiyey qowlkii wadcigii dilaaladii lafdiga ahayd buu haddana ka soo hadlay kadibna alfaadu tusida ay tusto macaanida wuxuu ku koobay saddex dilaalat lmutaabaqa iyo dilaalat tadamun iyo iltizaam kadibna mufradkii ayuu qaybiyey ama qowlka waxaan dhahnaba u qaybiyey mufrad iyo kulli kadibna kuliyaadkii buu qaybiyey marka mutawaadi iyo mushakik ayuu u qaybiyey kadibna haddana caam iyo waxaynu soo maray muطlaqii haddana jusgiibuu qaybiyo nakiriya macrifo ilaa aakhirih marka waxaan ku joogsanay in lafdiga mushtaragga lafdiga mushtaragga hadduu qarino uusan wadanin axad almacaani cayinto oo waajibisa in ninka mutakalimka uu ku xambaari karo macaanidoo dhan ama labada macne ninka saamic ee mutakalimka maqlayna isaguna uu xaq u leeyahay inuu ku idlaaqo haddaan macaanida aan tanaafi iyo tadaad iyo isdiid ka dhaxaynin waana ra'yi bacdu ahlicilmi qabaan waynu soo sheegnay wixii ku jiray waxaynu ku istaagnay watajri hadihi ariiqa ariiqada hadda aada soo marto waa maxay in lafdiga mushtaraga ah macaanidiisa lagu wada xambaari karo ayb laguna ilaaqi karo ilaaqa waxaa iska leh mutakalimka xamligana waxaa iska iskale saamica ruuxu markuu hadlo hadalkiisii iyo alfaadiisii iyo macaanaad ka fahantaad ku xambaari karta alxamlu lisaamic ama alilaaqa waxaa iska leh mutakalimka mukhaaibka hadlaya wa tajri hadi ariiqatu ariiqadan waxay ku socon oy gashaa la marayaana iطlaaqan muxuu ahay ku hadalka oo mutakalimkii weeye wa xamlan ku xambaaridda oo saamica fi اlxaqiiqati wاlmajaaz xaqiiqada iyo majaaska isagaana tacriifin doona labaduba haddii lafdi soo arooro lafdigaas marka xaqiiqatan macno loo isticmaalo macno majaazan loo isticmaalo qariino markaa midood rajaxdana aysan jirin waxaa weeye labadii macno waad ku xambaari kartaa ayuu wadaadku u jeedaa ayib <clears throat> wafi lmajaazayn labadii majaazna waad ku xambaari kartaa wey majaazaynka cinda acdam rujxaan weedhu laba majaaz bay leedahay laba macnoo majaazi ah walaa murajaxa labadii macnaba waad ku xambaari kartaa adiga saamica ah kii mutakalimkaana wuu adeegsan karaa iطlaaqan saasuu u jeedaa marka adugu miaalo badan bay ku mithaaliyaan adugu waxaa ka mid a ah oy sheegaan wadaaduhu maalan nikaax oo kale lafdu nikaax hadduu soo arooro qariina eh, khaarijiyana ay jirin oo markaa rajaxdaa ma caqdi baa looga jeedaa mise wai waxaa lagu xambaari karaa labadii macnaba baa lagu xambaari karaa sidaasay markay yidhaahdaan ayib maalan haddii eh, gabadh lagu meheriyo nin lagu meheriyo laba laba lagu meheriyo gabadh baa weligeedii eh, laba nin ku kala meheriyeen iyagoon iska warqabin kii horreeyena waa la garan waaye mid baa la aqalgalay marka gabadha u galmooday wadaadda waxay dhaheen midkaa u galmooday baa la rajaxaya lianna asagaa la yimid xaqiiqata muxuu ahaayey alwai asagaa la yimid marka oo nikaaxi dhabta asagaa la yimid nikaaxiisu waa caqdi iyo muxuu ahaayey iyo wai wada socda marka macnihii majaaziga iyo kii xaqiiqa asagaa laga helay marka asagaa gabadha loo xukumi kii kale asagu waxaan leenahay baddaa ku qaada marka howlahaasoo dhan bay aduu sheegsheegeen waa masale iska dhib badan wadaaddihii soo qabay yajuusu xamlu lmushtaraki calaa macaaniihi aw macnayayhi qabay xaqiiqa majaazna halkaa bay marinayaan xaqiiya majaazna halkaasunbay marinaya labada macna haddayn isdiidaynin oo jamci ka suuragelayo halkaasay la marayaan maalan waxay kole ku miaaliyeen nin baa wuxuu ku dhaartay oo dhaar ku maray in daaru zayd uusan iibsanayn ilaahay buu ku dhaartay annahu laa yashtari daara zaydin shiraagaas marka qariino marka rajaxda inuu u jeedo caqda nafsihiina way taallaa oo wuxuu ka dhaartay maalan inuun daaru zayd gelaynin buu ka dhaartay ama uusan iibsanaynin buu ka dhaartay waxaa qariina laga fahmay inuu jeedo binafsihi caqdigaa la baashiri maayo haddii wakiilkiisii maalan uu la baashiro ama shiraha uu sheegay uu mutaradid bayna asawmi waalcaqdi maxaa la samay ninkii ka dhaartay yidhi daarta zayd iibsan mahayo ayaa gorgoriyey wasawmu waa shiraaun majaazan ayib inaad intaad kala faasaxataan lacagta aad kala qaadatanna waa shira xaqiiqi ah inaad adugu binafsika oga iibsato daarti zaydna waa shiro iyo beec xaqiiqi ah in wakiilkaada uu ka iibiyana ayadna waa shiraa iyo caqdi majaazi ah marka ninkan dhaartiis maxaan ku xambaaraa ninkii ka dhaartay daartiisi inuusan iibsanayn ayaa gorgoriyey ama wakiilkiisiibaa iibiyey maxaan samaynaa haddaad qabto waxaa bannaan xamlu lafdi الshirا calىa xaqiiqati wamajaazi waxaan leenahay hadduu asagu gorgoriyo ama wakiilkiisa uu iibiyo intuba waa xaani kafaaraة اlyamin baa lagu lehay haddaad qabto ma bannaano in lafdiga lagu xambaaro calىa macnay calىa xaqiiqati wamajaazi fi anin waaxidin waxaad dhihi ninku dhaarti kama jabin weli hawshu waa u jirtaa ayib ilaa la ogaado ninku wuxuu u jeedo shiraha wuxuu oga jeedo maxaqiiqadiisiiba mise macnihii majaaziga adugu amilo badan bay keenaan aan iskaga socona muhimaddu waxaa weeye lafdiga calaa xaqiiqati baa lagu xambaaraya aslan wa huwa almuqadamu ijmaacan haddaan qarino jirin lianna alasla fi lkalaam wama waa alxaqaa'iq taamuran ma laha waxaa laga hadlahayo majaaz raajixa ah iyo xaqiiqa mulaqa markay isqabtaan weeye oo tacaadulaan oo marka ay tacaarud ka yimaado laakiin haddii ilaaq uu jiro xaqiiqada asalka iska leh labada maajazna waa cinda tasaawi watacaadul hadday midkood um, qariino xoojiso ama maqaamka uu ku cad yahay waxaa weeyaan markaa ma jiro waa cinda tasaawi leanna mushtarag waxaad soo marteen marka macaanidu siman tahay xaggana meesha lagu wada tuuri karo unbaa lagu xamlinayey laguna ilaaqayay kadalika alxaqiiqatu wاlmajaaz وفي المجازين sidoo kale طريiqadan waad marin way cinda تacadur الxaقيiqati markay xaqiiqadu suuro geli weydo aan iskaga socona وin وudica اللفظ لبacضi أولا ثuma نuqila إلى غayri fahuwa xaقيiqaة في الأول إida اsتucmila فيhi hadda wuxuu galay baabkii dhibka badnaaya xaqiiqiya majaaz xaqiiqiya majaaz waa masalo dhib badan aadna loogu dagaalamo kutub اlusuulla ku fara badan baabka culuum اlbalaaqa marka la marayo mxuu ahaa cilmu اlbayaanna lagaga hadla majaaska iyo howlihiisa alxaqiiqa waa min xaqa shay idaa wajaba aw habata aw lazima ayaa la waana faciilo hadda looga jeedo inuu shaygu bimacnaa faacil ah wadaaddaa odhanaya waa facil bimacnaa faacila iyo ma ahe waa sidiisa lagu daayo marka siduu doonaba ha noqdee shayga sugan ama laasimka ama waajibka ama xaqee dhabka ayaa xaqiiqo la yidhaahda marna maahiyada qudhigeeda ood soo marteen ka maahiyat almutlaq ayaa xaqiiqa la odhanaya hadda macnaha loo jeedo waa tii istilaaxiga ahayd majaasku asaguna waa mafcal oo muxuu ahaa min aljawaas lianna ninka isticmaalaya ayaa wuxuu la dhaafayaa lafdigan kala tallaabaya asalkiisi xaqiiqiga ah wuxuu la aadayaa meel kale cubuurka iyo tajaawuska iyo tanaqulka meesha ku jira ayaa loogu magacaabay xaqiiqadoodu waa iska dhib yar tahay waa un saddex qaybood xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa sharciya saddexdaasay u qaybsantaa ayib ee lafdigu haddii loo isticmaalo sida ay carab u dejisay wax takyiirana aan lagu samaynin iyo naqli waxaan leenaha waa xaqiiqa luqawiy haddii weedh uu sharcigu macno u yaqaana sharcigu macnuhu u yaqaana u isticmaalana waxaan leenahay waa xaqiiqa sharciya haddii curfiga iyo dhaqanka isticmaaligaa weedh macnihii ay bulshadu u taqaanay curfan loo isticmaalana waxaan leenahay waa xaqiiqa curfiya ayb marka xaqiiqa luqawiya iyo sharciya curfiya saasay kala yihiin maalan haddaan idhahda cagaha wax ka day waa xaqiiqa luqawiya haddaan u jeedo qashinka iyo wasakda iyo saxaradii waxay ku jirtaa iska fiir haddaan u jeedo xaqiiqa luqawiya weeye na dhaho iska boodo muxuu ahaayey siida haddaan u jeedana waa xaqiiqa curfiya ayib inaad lugaha fifiirisa lama rabo marka isticmaalkaa keenay asalna waxaan qadaraynaa in loo dejiyey in lugaha wax laga dayo oo qashinka layska fiiriyo marka sidaasay u jeedaan amaa majaasku asagu wuu dhib badan yahay majaas waa hawlo dhib badan oo imtixaana ah. laakiin inta uun caanka la sheegsheega afar waaxood wey majaasku waa afar waaxood culumadu bayaan iyo usuuliyintu afartaa qaybood bay sheegaan majaaz mufrada iyo mid murakaba iyo majaaskii loo yaqaan almajaaz alcaqli iyo majaazu ziyaadati wnuqsaan aw naqsi afartaa nooc buu noqdaa hadduu majaasku kal galo mxuu ahaaye tajawusku bimacnaa haddaan qaab kale u dhigno weedhu laba mid un weeye in takhayur ku yimaado inuusan ku iman kelimadu haddii aan la takhayur ku imanin sidii loo deshiyana loo isticmaalo xaqiiqaheeda inaga daaye haddii takhayur ku yimaado takhyiirka waxa sameeye baan fiirinaynaa ma luqada takhyiirka keentay mise waxaa keenay sharcigaa wax bedelay mise isticmaalkii curfigaa wax bedelay ayib marka majaasku siisu marka waa tagayur wax ku imanaya waa weedh ama jumlo ama isnaadin ama ziyaade iyo xadfi ziyaade iyo xadfi ama nuqsaan waxaa tidhahdaba asbaabtaa ayuu leeyahy marka majaaska u horeeya majaaz almufrad baa la waa majaaz galay fii kelima waa isticmaalu kalimatin ligayr اlmacna aladi wadicat lahu fi اlasli weedh keliya mufrada ah ama ficil ha noqdo ama mxuu ah ism ha noqdo ama xaraf ha noqdo yani kelima mufrada ayaa waxaa loo isticmaalay macni aan ahayn macnihii asalka ahaa licilaaqatin bayn almacna اlasliyi wاlmacna اlmajaaziy waliqariinatin maanica min iraadati اlmacna اlxaqiiqiy marka kaa majaaz mufradaa la yidhahdaa cilaaqadiisu markay tahay ligayri اlmushaabaha cilaaqada asaga mufradka ah majaaska iyo macnihii asalka ah ee xaqiiqada ahaa ka dhaxaysa hadduu yahay waxaan ka ahayn mushaabaho waxaa loo yaqaanaa majaaz mufrada oo mursal ah sababiyadii iyo waaad kuliyadii iyo jusiyadii iyo maxaliyadii iyo mxuu ahaay waaad dhihi jirteen mxu isoo qabta ciliyadii iyo waxaasoo dhanba hadday cilaaqaadka waxaan ka ahayn mushaabahoo dhan hadday tahay marka alcilaaqa bayna almacna اlasliy wa bayna almacna almajaaziy fi اlkalimati اlmufrada hadduu yahay hayr waxaad leedahay waa majaaz mufrad oo mursal ah hadday cilaaqadu noqoto bayna almacna اlasli wa macna اlmajaazi ay noqoto ee mushaabahana waxaa leedahay isticaara la yidhahdaa isticaara la yidhahdaa taa halkaasaan kaga tegaynaa ama almajaaz almurakab majaazka murakabka asagu waa ka duwan yahay waa kalaam mufiid ah oo loo isticmaalay macnaa kalaami mufiidin aakhar jumlo dhan oo asal macno loogu talagalay baad macnaheedi macnahan u isticmaalaysa licilaaqatin bayna اljumlatayn waa isticmaalu kalaamin mufiidin limacnaa kalaamin mufiidin aakhara licilaaqatin baynahuma sidoo kale aad yeeli haddii cilaaqadu ay tahay bayna alxaqiiqati wاlmajaaz ay tahay hayr almushaabaha hayr almushaabaha waxa odhanaysa waa majaaz mursala oo murakab ah waa majaaz mursala oo murakab aad dhihi hadday cilaaqadu tahay bayna aljumale eh, macna alasli iyo macnaha majaaziga ah ee murakabka hadday tahay mushaabahana isticaara tamiliya loo yaqaana isticaara tamiliya ayaa la yidhahdaa labadaa ha ku daayeen waa labada udhib badanba marka la marhayo funuunta ka kale saddexaad waa almajaaz alcaqli almajaaz alcaqli si waa iska dhib yar yahay waxaa weeyaan isnaadka intaba isnaadkuu galaa asagu yacni fal baa loo tiirinaya ruuxuusan ka suuragayn caqlan ayib maalan waxaan idhi kenya waxaa gacanta ku hayaan idhi maalan hee uhuru kenyata gacanta ku hayaa idhi gacan ku hayntayaan u tiiriyey ninkaan madaxa weyn baan u tiiriyey soo maa ma suuragal baa inuu kenyo dhan gacanta ku hayo xaqiiqatan mise guri meeshan ku yaallo malagii gale bu dhex fadhiyaa awaamirna way ka soo baxdaa asagaa baa la hayaaba idan waxaa u tiirisay hayntii iyo gacan ku hayntii iyo qabdadii nimaan xaqiiqahaan asagoo gacanta ku hayni ciidan iyo hawlo kale adduunka waddanka gacanta ku haya marka kaa waxaa leeya waa majaaz caqli ah caqligaa wuxuu kuu fasirayaa in hawsha aysan jirin xaqiiqatan ayib kaa marka almajaaz alcaqli isagaaba sheekhi dooni sheegi doona almajaaz alisnaadina waa la iska yidhahdaa kelimadu mufradaadku xaqiiq ahaan macnahooda loo isticmaalay kelimaadku inaan eh, mufradaadka w majaaz inu ku jirin baa laga yaabaa ama barhkood majaaz badhnaa u xaqiiqiya waxaad eegaysaa keliya shayga la tiiriyey waxaa loo tiiriyey eh, liman huwa lahu xaqiiqatan mise tajawus iyo tawasuc iyo tilaabsi baa ku jira eh, ambata rabiicu lbaqla yaa miaalada caanka iyaga miaalya ka mida arabiic gugi wuxuu dhaliyey he doogii iyo xashaashuqi wixii buu soo daayey xaqiiq ahaanna ayaa dhaliya imbaadkii waxaa la tirin hadda imbaad baa la tirinaya waxaa loo tiriyey ila arabiic xaqiiqaanna asagu mala yaa iskale dhalinta iyo awooddan allah subxaanaه wa tacala kaa marka majaaz isnaadi iyo majaaz caqli waa la yihahda waa noocii saddexaad nooca afraadna waa majaaz اlxadfi waziyaada aw majaaz الnaqsi waziyaada in kelimadii meeshii wax ku soo kordhaan laysa ka midlihi shay-un oo kaaftaas ama milada calaa khilaafin waan gaari doonaa liyaado ku jirta iyo in xadfi la sameeyo oo da majaazun annaqsi aad tirahdo wasal alqaryata alatii kuna fiiha bay ku miaaliyaan oo marka meesha waa ka go'an ahlaa ka go'an bay kuleeyihiin haddii wax la kordhiyo ama wax la gooyona majaaz annaqsi wa u yaqaan afartaa nooc baa caan ah afartuba sheekhu wuu dul doonaa khulaasadu marka waxaa weeye majaaz walba iyo macnihii xaqiiqiga ahaa laabudda min cilaaqa waa in munaasabo ay jirto macnahan lagu tawasuca iyo kii asalkee laga soo guuray raabi iyo isku xidho waa inuu jiro haddii kale hade waa la dhumahaya midda saddexaad majaasku waa inuu qarino yeesho qaraa'inkiisu waa un saddex saddex qarino laa raabica lahaa saddex qarino unbule qariina caqliya iyo qariina curfiya iyo qariina lafdiya qaraa'in waa un saddexda qariina caqliya tii hadda aad soo sheegnay baa ku ku aqrin caqliya oo ahayd maalan hebel wuxuu gacanta ku hayaa magaalo heblo magaalo heblo gacanta ku hayaa yani cala wuxuu kutusa inaad u jeeddo wuu ka taliyaa ra'iis buu ka yahay oday buu ka yahay ee in sidai caro inuusan cantoobinin caqliga kutusahaya qariina caqliya wey qariina mxuu ahaayey lafdiya waa iska dhib yarta waxaa tii ra'aytu asadan yusalli ra'aytu asadan yusalli baa jir waxaad u jeeddaa nin libaac nin geesi ah oo tukan hayaan arkay lannu cilaaqadu bayna alasad wa bayna arajul shajac waa maxay waa ashajaaca taa ma rabno huna waa maxay laakiin alqariina waa maxay waa lafdiga yusalli lafdiga yusalli baa wuxuu kuu diidan yahay inaad asad ku xambaarto libaaxii micyaha waaweynaa ma libaax baa tukada ayib waxaa tii ra'aytu eh, asadan raakiban farasahu ra'aytu asdan raakiban farasahu waa qariin lafdiy maxaa kuu diiday hadda damiirka farasahu tiirinta idaafada iyo rukuubka fulidda faraskaba waa laba qariinoo lafdiga kuu diidaya inaad u jeeddo asadka alxayawaan almuftaris eed u jeeddo alrajula ashujaac marka qaraa'in lafdiya kuwaa la yidhaahdaa dhibba ma laha ama alqariina alcurfiya alqariina alcurfiya iyadu way iska fara badan tahay waxaa tihi bana alamiiru alqasr amiirkii baa dhisay daartaa tidhi waddadan weyn yaa dhisaa la wuli meeshan waxaa dhisaa tidhi gofanarka ama guddoomiyaha xaafaddaa dhisay masagaa badaylki intuu qaatay oo soo qaata majarafadii oo laamiga meesha ku daadiyey oo masagaa sameeyey curfigaa wuxuu ku tusaya dhaqanka bini aadamku asagoo amarun buu leeyahay hawshaa niman kaleoo muruqmaal ah yaa joornaato ku qaato ka shaqeeyey oo ku baaba'ay marka qaraa-in ulmajaaz waa musaddex imaa caqliya waimaa curfiya waimaa lafdiya iska ogow hadda majaaz waa la isku baabi'iyaa waa meesha lagu fasahaaday kutubta ilaahay lagu baabi'iyey diinta lagu dumiyey waa naarun taxta ramaad waa howlo badane iska ilaaliya laakiin haddii xataa usluubka carabiga ay wadaada sheegeen haddii aan dana majaaz wuu jiraa haddii dawaabidii wadaadihii xataa lahaa ay u dejiyeen lagu dhaqmo sifaad ilahayna lama anfiyeen diinna laguma xadgudbeen laakiin waxaa weeye adugu buugga meesha dambe igaga qor weeye anaa ballaarhsan doone ayib qaraa-inta majaaska ee saddexda ah mid walba waxaa loo shardiyaa inay tahay qariina waadixa jiddan qariino waadixa jiddan oo bannaanka taalla inay tahay waa shardi cinda albayaaniyiin wاlbalaaqiyiin wاlusuuliyiin wاlmutakalim wa kulli man takalama fi hada albaab shardi weeye haddii kale waxaad noqonaysaa mulaqis waxaad noqonaysaa dadka nin dhumiyey oo googa xagga la barhaya af shimbereed ma ku bara maalan waxaad tidhi ra'aytu asadan waxaad tidhi yusalli maxaad tihi maxaad oga jeedaa waxaan u jeedaa baa tihi nin af qarmuun baan arkay oo tukanaya maxaa waxaa libaaxu uu afqarmuun yahay min sifaadka libaaxu waxaa le waa abkar xayawaanaadka midka uga afqarmuun maanta dhan afka isku hayaa dhiig iyo baktina wuu cunaa mana hadlo mana neefso marmar buu dhawaaqaa af isku haynta badan eedan rumeeyanayninna afku waa ku shiraa waa isbedelaa waa taqaanaan soo maa marka waxaad rabtaa inaad ninkii tukanaya kaga shabahado libaaxa e afqarmuuni baad kaga shabahaysaa idan xaggeed kaga idan cilaaqadan ma caddo cilaaqadu yusalli ha ii dambaysay cilaaqadii u dhexaysay macna almajaazi iyo macna alasli waa maxay waa cilaaqo khafiya wuu sheegi doonaa sheekhu inay waadix tahay taas cilaaqada weeyaan qariinaan ku odhi cilaaqadaan ujeeda waa inay waadaxo tahay marka qariinaan loo yimaado waxaa shardi ah alqariinatu an takuuna macluuma cinda almukhaatab zaman atakhaatub markaad adigu aada hadlaysay eed hadalkan majaaziga aada isticmaalaysay qariinada saarifada can ilmacna alxaqiiqiyi waa inay tahay macluuma lada saamic lada almukhaaab weliba waa inay tahay qariino tusaysa cinda almukhaaab butlaan almacna alxaqiiqi haddaad laakiin hadal tuurto aada macno majaazi ooga ojeedo aniguna aanan fahamsanayn oo qariinadoo ii caddayn ma waxbaad ii caddaysay mise waad ilugeysay ma waxbaad iga qarisay mise waxbaad ii bayaanisay ma gawaan cidlaad iigu oroday mise waxbaad ii sharaxday qariinadu waa inay tahay cinda ahli اlcilmi qariina macluuma waadixa daahira jiddan cinda almukhaaطab ma aha inay tahay ay suuro geli karto qariinadu abada adiga markaad halka isticmaalayso hebel buufis baa ku dhacay markaad tidhaahdo nin soomaaliya un weligii boofis maqal haddaad tidhahdo hebel boofis baa ku dhacay oo dha sheekhu macloosh baa bararta oo ku yidhaahdo ninkan miyaad ku ciyaarta masxaad u sheegtay waad ifahanteen baan u malay boofis hadda adigu maxaad oga jeedaa wuu isla hadlo wuxuu rabaa inuu inuu dhoofo inuu dhoofo yacni qariirada saarifada cani اlasli waa inay u caddahay waxaad la takhaaطubayso oo xilligu asagu noolaa ead hadalkan adigu jeedinaysa qariino jirta waa inay tahay oo lagu dhaqmoo la fahmi karo haddaysan ahayn waa ilgاaz iyo tacmiya iyo tadliil linaas weye waana waxay mutakalimiin qur-aanka kitaabka ilahay ku sameeyeen qaraa dambe iyo istilaaxaad dambe iyo calaa'iq dambe oo timid bacda cahdi الnuزuul yo waxay rabaan inay ku sarfiyaan oy ku awilaan kalaam wa sunati rasul sl lي slm ayagoon caddayn karin cilaaqaadkaas iyo qaraa'inkaas maanicada min iraadat ilmacna alxaqiiqi qiyaam ma ahayd qaa'imo ma ahaydoo ma jirta xilligii cahdu nusuul bayna asaxaaba cinda rasul lah sal ly slam abada marka taa aadha laskegla waata lagu fasahaado weeye qaraa'inta kale marka inoo dambayso marka bal aan dareerihi sheekh wuxuu yidhahdo wuxuu yihi wa in wadica lafdu lafdiga haddii loo dejiyay libacdin ay libacdi almacaani awalan marka horeba uma intaa kadibna nuqila la guuriyo lafdigii ilaa hayri hayr almacna alawal macnihii hore macnahan ka in loo guuriyo fahuwa xaqiiqatun way lafdiga xaqiiqu ku yahay fi اlأwali fi اlmacna اlأwali ayib ida istucmila fiihi marka loo isticmaalo shaygu ilaa la isticmaalo xaqiiqana lama yidhaahdo majazna lama yidhaahdo lafdiga marka la dejiyo ama istilaaxna loo dejiyo ama tawfiiq min allahi ha lagu dejiye ilhaam min allaahi ama allaba ha dejiye lafdiga marka la dejiyo ilaa laga isticmaalayo laysa bixaqiiqatin walaa majaaz marka la isticmaalo ay wuxuu noqonayaa xaqiiqa isticmaalkaas marka alxaqiiqatu waa taabicatun lilisticmaal majaazkuna waa taabicun lilxaqaa'iq majaaz aan xaqiiqo lahayn ma jiro laakiin xaqiiqo walba majaaz ma laha yaan lagu khaldan midda ayada laysa likulli xaqiiqatin majaaz laakiin majaaz walba maadaama uu farac yahay waa in la helo xaqiiqo ayib marka aqiiqatu mark muxuu sheeku ka dhigay waa lafdun isticmila fii wudica lahu ibtidaa'an waa lafdun istucmila fii wudica lahu ibtidaa'an waa lafdi loo isticmaalay macnihii loo dejiyey markii u horeysayba xaqiiqadu intaa unba iska noqotay sawaaءn waxaan kala qaad lahayn kaana luqatan isticmaalkaa luqa noqoya aw sharcan sharci noqoya aw curfan curfi noqoya aw caaman curfan caaman aw curfan khaasan curfiga sharciga waad iska garanaysaa dhibma ma lehe isagaa sheekhu miaalin doone curfiga caamka curfiga khaaska waxaa loo jeedaa lafdigan hadday bulshado dhan wada isticmaashana waa xaqiiqa curfiya caama hadday macnahan daa'ifo khaasa u yaqaanaanna oo min annaasna waa curfi khaas ah hadda waad aragteen dhallinyaradu erayo waxay leeyihin ay ku wada hadlaan oo isku fahmaan adaguna maanto dhan aadan fahmayn ay kugu xamanayaan lafdiga agtooda muxuu ka yahay waa xaqiiqa curfiya khaasa lafdiga waxay u isticmaaleen macna ayagoo isla garanhayaan bay u adeegsadeen ayagaa ku heshiiyey inay u dejiyaan una isticmaalaan macnaha asaga ah ayaguu gooni ku yahay caamada iyo wadaadaha iyo bulshaweynta lama garanhayaan wadaaduhu waxay leeyihiin acraafu khaasa xertoo kale allatidiiso garan may allati bay ku leeyihin allati allati maxaa laisku ogaa xaraf <laughs> ismi cafwan ismi carabi oo loo isticmaala hawl khaas inagu islaan caada anu isticmaalaynaa magac bay noqonay mid ad is garanaysaan wey alladigii waa arajul baad ujeeda maantor wax ka horeeya wax ka dambeeya ma laha ayib marka nuxaadoo kale erayay isticmaalaan hadda maalan eh, mubtadaiya khabarka ayuu mubtadai khabar bay isticmaala waa xaqiiqahe curfiya khaasa lilnuxaad kaa qudhigiisa balaaqiyunta alisnaad alkhabari bay u yaqaanaan isnaad alkhabari ficilka iyo faacilka iyo mubtadai khabarka waxaaso dhan alisnaad alkhabari bay yidhahdaan ayadna waa curfi khaasa lilalbalaaqiyiin waa inu isgaranay la tahay marka waxyaabahaasoo dhan waa maxay waxaa dhihi curfi khaasa weeye hadduu curfigu caam yahay ummadoo dhan wada isticmaasho shayga macnahan u taqaano waxaa dhihi curfi caam ah kuwan ganacsatada waxay leeyihiin helaya u khaas ah halbeegyo erya iyaga u khaasa maxaan dhahaynaa waa curfi khaas saasuu sheekhu u jeeda asagaana sheeg wahadi alxaqaa'iqu xaqaa'iqdan la sheego oo dhanba ayib taqsiimka hadda uu kuu sheegaya sawaun kaana luqatan aw sharcan aw curfan aw caaman aw khaasan waa taqsiim lilxaqiiqa xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiya xaqiiqa curfiya waa bictibaari alwadci اlأwal marka wadcigi hore la fiiriyo kadibna xaqiiqadii curfiga ahayd ayaa laba noqoto caamo iyo khaaso noqota caamo iyo khaasna waxay ka imanaysa kolba cidda isticmaalaysa sheekhu wuxu uhi wahadi alxaqaa'iq اhalaa taas waa tacriifintii iyo qaybinteedii hadda wuxuu usoo gudbay ma jirtaa oo adduunka ma laga isticmaalaa saddex xaqiiqa waadaad sheegtay wahadi alxaqaa'iq اhalaa waaqicatun way dhacdo way jirtaa kalasadi waa xaqiiqa lugawiya kalasadi lafdu asad baan idlaaqnay inagoo oga jeedna kana wadno xayawaanka muftariska ah iطlaaqu lafdi اlasad cala alxayawaan ilmuftarise la yaqaano waa maxay waa isticmaal lilafdi fii ma wadica lahu awala ma tahay mise ma aha waxaan len marka waa xaqiiqa lugawiya wالsalaati wa xaqiiqaة sharciya xaqiiqa sharciya weeye maxaa yeele aلsalaa luqatan waxay ahayd adducaa baa la sheegaa saasay wadaadoo dhanba soo gooriyaan amaa huna fi shariica asala waxaa loo isticmaalaa macno khaas ah aqwaalun muxuu aha waa afcaalun baad tidhahdeen muftataxatun biاtakbiir mukhtatamatun bitasliim bisharaa'ida maqsuusa xilli khaasa dhacda qaab khaasa u dhacda ruux khaasa ka dhacdo idan marka lafdu salaa macnihiisi hore waa laga soo tegey wadci labaad baa yimid oo sharcigu u dejiyey macnaha asaga ah una isticmaalay kadib ama waxaad tidhahdaa waa alxaqiiqa sharciya waa majaazun lugawi haddaad doonto dhine dhibba male waxaan rabnaa hadda assalaa waa lafdi loo isticmaalay fi shariica limacnan khaas sharcigan u dejiyey muqayirka bedelay assalaa macnaheeda adducaa ka bedelay ee macnahan kale u sameeyey waa maxay waa shaarica idan mar hadduu shaarica yahay asagaad u idlaafayn waxaad dhihi xaqiiqatun sharciya xaqiiqatun sharciya bictu washtaraytu baa labada kutubta fiqiyaadka idinku dhibay bictu washtaraytu fi اlasl waa maxay waa ficil maadi waad ka warramaysa ikhbaar wey waan iibiyo waan gatay mar hore wey waxaad ka warramayso haddana waxaa looga jeedaa fi اlcuquud wa fi اlmucaamalaat waxaa looga jeedaa inshaa waa ficlu inshaa hadda idan xaqiiqada ma ma khaas baa ma curfiya khaasa mise waa curfiya caama yaa isticmaala tujaarta iyo ganacsatada xaqiiqa khaasay kaa noqonaysa wadaabba daabadii iyo wanaqdi ayib wuxuu ku hormariyey xaqiiqa lugawiya xaqiiqa sharciya maxaa ku hadhay alxaqiiqa alcurfiya caamkeedii iyo khaaskeedii baa ku hadhay wadaabatu marka waa xaqiiqatun curfiyatun caama caama wa haddii aan u isticmaalo fii kulli maa yadubu cala alard fii kulli maa yadubu cala alard wax walba dhulka ku tukuba ayaa asal loo dejiyey haddaad taa u isticmaasho oo taa ku dayso xaqiiqa luqawiya ayay noqon laakiin markaan addaaba u isticmaalo cafwan calaa dawaati alarbac afarta adin waxa ku socda dameeraha iyo adhiga iyo lo'da iyo geel iyo xayawaankaas cidooda kale iyo waxaan leenaha waa xaqiiqa curfiyatun caama dadkoo dhan baa waxay u isticmaalaan way addaaba kullu maa yadubu cala alardi biarbacin biarbacin dawaati alarbac baa loo isticmaala addaaba idan waa xaqiiqa curfiya yaa keena takyiirka ila marka hore waxaa loo isticmaali jiray kullu alard isticmaalkii curfigii dhaqankiiba waxay soo gaabsadeen xamaaratada in meesha laga saaro masaska iyo abeesooyinka waxaa in meesha laga saaro loona isticmaala daabada wixii afarta adin ku socda idan waa curfi ayaa bedelay luqadii asalka ahayd muqayirku maadaama curfiya waa xaqiiqatun curfiya laakiin ma khaasba mise waa caam waa caam iyo wanaqd naqdiga iyo kasriga iyo qalbiga iyo manciga iyo waxaas waa istilaaxaadka baab alqawaadix kitaab alqiyaas buu ku iman doonaa ciladii oo xukumkii uu ka hadhay ciladii baa la helay lama hayo ila waxaan isku ogeynay alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadama haddii takhalufu xukmi yimaado can cilatii waxay u yaqaanaan Eh, waxay u yaqaanaan usuuliyiintu waxay u yaqaanaan naqdi bay ku naqdi bay ku marka waa maxay naqdu luqatan waa maxay wixii la beriyo wey wax la dumiyo la furfuro la jejebiyo shay la sohay oo la kala turtuuro luqa saasaa la odhan jiray waxay dhintaa ma naqdi waa maxay waa takhalufu اlxukmi waa curfi u khaas ah usuuliyiin iyo jadaliyiin u khaas ah kasri bay ku kasri wax la jebiya baf laga sii soo ma ahayn waxay waa takhalufu muxuu ahayey alxikmati can macluuliha xikmadii oo meesha ka baxda wey xukumkiina la helo ama xukmkixikmadii oo la helo xukumkii la waayo kasri bay ku leeyihiin ayib marka waxaaso dhan waa isilaaad ukhaas ah isilaaad ukhaas ah ayib faacil maxay u yaqaanaan nuxaadu ismigu un ficil gadaashiisa yimaadee la godo faacil makaabasa abad ayagaa ku heshiiyey inay faacil kan yidhaahdaan marka waxaas waxaa loo yaqaanaa khasaa'is cafwan xaqaa'iq curfiya khaasa meesha doontanaba ku sheeg dhibba mala muhiimaddu marka maxay noqotay alxaqiiqa alcurfiya iyo alxaqiiqa asharciya iyo alxaqiiqa luqawiya yaa asala saddexdaas alxaqiiqa aluqawiya hiya alaslu kulu xaqiiqatin bacdahaana ayaday ka farcantaa ayadaba wax lagu dari ayada wax laga goyn ayadaba oka idan marka alxaqiiqa alcurfiya iyo alxaqiiqa asharciya marka la gaabiyo waa tasaruf min ahli اlisticmaal aw tasaruf min ashaaric uu samaynayo fi اlxaqiiqa اlugawiya ama wuu ziyaadin ama wuu takhsiisin ima bاtacmiim aw bاtakhsiis naqdigu fi luqa wuxuu macno guud waxay ku goon yeeleen ahlu oo jadariyin usuuliyiina macno khaas ah salaadu waxay ahayd macno guud oo duca ah ama macno khaas oo duca ah sharcigu wuxuu ku camimay fal ducana ay ku dhex jirto alaabkana ala socoto marka ahluisticmaalku aw ahluistilaax aw shaaric wuxuu ku samaynaya xaqiiqdii luqawiyahay tasaruf ima bitacmiim aw bitakhsiis marka xaqaa'iqda saddex waxaa asal u ah alluga sheekhu aan ka soconna dhibba ma laha muhiimaddu marka intuu sheekhu sheegay inaan unta tilmaano wey wاlmajaazu ma stucmila xaqiiqa luqa waynu garannay waa lafdiga oo loo isticmaalo fima wadica lahu ibtidaa'an ayib hadihi hiy alxaqiiqa saddex baynu soo noqotay sharciya iyo luqawiya iyo curfiya curfiyadii khaas iyo caan bay noqotay intuna waynu soo sheegnay wixii ku jira wاlmajaazu majaazu waa la isku hayaa horta ma dhaca fi luqati اlcarab culamo badan oo udaba ah luqawiyiin usuuliyiin fuqaho afarta madhabba qolyaa diiday oo yidhi ma jiro wax majaaz la yidhaahdo sidiisuna waa waxaan sal lahayn bay yidhaahdeen wadaadda waxay dheheen waa jiraa fi luqa ee kuma jiro kitaabka ilaahay iyo sunnada nin waxay dheheen maye luqada waa ku jiraa laakiin qur-aankuna qur-aanka laakiin kuma jiro nin waxay dheheen qur-aankii sunnada kuma jiro idan nin walba meel buu ku dhuftay a'imo waaweyn oo shaaficiyada ka mid a ah diiday abu isxaaq baa ka mid a ah, alimaam abulcabaas ibn alqaas min amaة الshaaficiya alkibaar ayaa ka mida xanaabiladaba cabdulahi bn xamed iyo wadaado badan baa diiday daahiriyo sankayba ku dhufteen ninka ugu ron waa ibn xasm wuxuu yidhi asagu ixkaamkiisa lafdi majaasku waa la isticmaali karaa bacda ma stucmila fi kitaab wa fi sunati rasuulih majaasku siiso waa iska been buuriy waxaan usul lahayn laakiin hadduu kitaabka ilaahay ku yimaado lafdi majaasa ama sunnada uu ku yimaado shareecadu waxaan jirin ma isticmaashee liajli isticmaali shaaric baan u isticmaalaynaa buuri isagoo halkaasuu ku dhuftay wadaadda hadda uun mutaakhiriinta u badan ee majaazka diiday laa fi lugati walaa fi shari walaa fi lqur'an walkitaab wasunna waa wadaadkii maxamed bin shanqiiti ahaa risaalo dhan buu ka qoray kitaabkiisa mudakerada xoogo yaroo taxliil oo aan badnayn laakiin culusoo jug weyn ah ayuu ku dhigay laakiin kitaabka goonida ah muxuu ahaa mancu jawaazi اlmajaaz fi اlmunazali lلtacabud واlإcjaaz kitaabkaasuu kaga hadlay ninka akhriya casar buu gacmaha taaganhaya sheekhu waan isdhiibay bes buu le kafa wadaadana baashu waa cagsiyen waxay yidhaahdeen amiina shanqiido baasha waa xadgudubtay waxaan ku keenay culummadu inay inkiraanna hal sabab weeye sababku waa maxay ahlubidac oo muctasilo ah ayaa ku tawasucay majaaska kadibna waxay u adeegsadeen sifaadka ilaahay iyo xaqaaqa sharciya inay ku diidaan saa darteed luqawiyiinta wadaadka ibnu jinni ahaa ibnu jinni abulfatx ibnu jinni kitaabkiisa alkhasaa'is wuxuu yihi aktaru luqati alcarab waa majaazaat buuri intaa hadduu ku dayn lahaa luqawi hadlay baa la moodi lahaa wax yar markuu socday wuxuu yidhi cilmiga ilaahay buu inkiray oo wamaa muxuu ahaa wamaa khalaqna الsamaء واlأrض wamaa baynahumaa laacibiin wuxuu ihi waa majaaz cilm اllahi waa majaaz sifaadkii iyo khalqigi iyo taqdiirkii awood kastoo rabbi lahaa wuxuu yidhi waa majaaz halkaasuu u sinsinin hayay ashaacira waxay dha waa ku fahamnay mar hore waxaad u socotay halkan wixii hore dhan wuxuu iska arar marka waa ahlubidca isticmaalkay isticmaaleen usluubkan carabiga ah una isticmaaleen fii hadmi qawaacid اddiin ayaa ku keenay bacdu la'ima inay inkiraan asla اlmajaaz jumlatan wa tafsiila ayib ishkaalka haysta qolyaha majaaska shugay waa hal ishkaal majaaz waxaa la rabaa wuxuu ka yimaadaa xaqiiqo ka horaysay kadib baa tawasucu yimaadaa waxaa lagu yii hal su-aal noo jawaa nooga jawaab majaaskan goormaa la dejiyey xaqiiqadiisa faracuu ka yana goormaa la dejiyey noo sheega waa in la helo xaqiiqo muqadama musbaqa iyo majaas farac ka ah marka wadcigaa goormuu yimid idinkaa la yimid carab dejisa keena marka wareegays bay ka dhammaan weyday hawshaa waa dhib ku haya dhib ayaga haysta wey oo xagga wadcigii iyo dejintii baa lagu haystaba carshiga horta sugaa la yidhi aan ka niqaashda jiriddiise soo suga xaqiiqa la dejiye bacdaha majaaz farc ka midana la dejiya qaabkan loo isticmaalay taa waa ishkaalka ayaga ku yimid xagga qolyaha diida qur-aanka iyo sunnada majaaz kuma jira yidhi waxay yidhaahdeen khasaa'ista majaazka uu kaga duwan yahay xaqiiqda waxaa ka mid a ah, in la inkiri karo yaa ka mid ah in la dii waxba kama jiraan lagu dhihi karo waxaa tiri ra'aytu muxuu ahaa ximaaran adoo u jeeda nin dabiin aan arkay beliid ra'aytu ximaaran baa tii awe waa kanaa tidhi nin madaxa weynoo allow sahalo oo dabiin ah oo dabiin dabshid ah marka markaad tiraada ra'aytu ximaaran waxaan ku dhaha been baad sheegtee waa ninkii in hebel ahaaye islaan heblo dhashay in hebel hebel aha mar waa runtaa laakiin wuxuu waa dabiin oo dameeruhu lamid yahay haddii marka dambe shaygu waaba la dafiri karaaba min khasaa'is almajaaz waxaa bannaan hee in la dafiro lagugu inkiro xaggana aadii waa runtaa inkiraad badan lakin saasaan ka wadaa shay la inkiri karoo la dafiri karo oon xaqiiqo asal ahayn miyaa kitaabka ilahay ku yimaada ilaahay nuur iyo shifaa iyo hudda uu ku sheegay iyo tabyaan likulli shay war waxaa naga daaya dhem kitabka ilahay shuqulkuma lehe sunnadan waxay dheen waa la waa shareecadii nimankaa halkaas iyagu istaageen ayib marka wadaadana waxay leeyihin wuxuu aad ku sheegteen majaaz oo ibnu taymiya u daran ragga inkiray ee diiday ibnu taymiya ibnu qayimi naqdigoodu waa naqdi mawduuci oo weliba mifsali ah meeshii lagu qaban lahaa bay qabteen waxay idhahdeen nimayo hal qodob soo gala majaazi reer majaazleyo waxaad yeeshaan waxaad tidhaahdeen majaazku waa kalaam u baahanaya qarino wuxuuna macnaha majaaziga kugu tusahayaa cilaaqa u dhaxaysa asaga iyo macnihii asalka ahaa iyo qariino kuu diidaysa in loo jeedo macnihii asalka ahaa kalaamku mar hadduu qariino wato macnaha uu qariinada u watobu ku yahay asal bay yidhahdeen hadduusan kalaamku qariino wadanina laa yuujad bay dheen kalaam mujarad ah wa ataxadaa in la keena yidhaahdeen ibnu taymiya kitaabkiisa alimaan alkabiir wakti buu ku bixiyey hawshaa ilaa labaatan waraaqood buu kaga hadlay kalaam carbeed oo mujarad can ilqaraa'in qariinada ama xaaliya ha noqoto ama maqaaliya ha noqoto ama lafdiya ha noqoto ma jiruu yidhi karaamku markuu qarina watana macnihiisaasuu xaqiiqa ku yahay macno kale lama ixtimaali kara waa runtii markaad tidhahda ra'aytu asadan yusalli aad tidhaahdo nin walba wuxuu ku garanayaa hee inaad u jeeddo nin geesiya ah oo tukanayaan arkay nin u qaadanaya libax tukanhayaan arkay ma jiraan inuu bawaalan yahayba mooye hadalku hadduu qarino wato buuhi waa xaqiiqatun fii macnaahu macnaha uu qariinada u wata u xambaartay buuna xaqiiqiya macno kala ma ixtimaalo marka waaba xaqiiqatu waxaad sheegtayna majaaskama ma jiraba marka taana waa ku rafaadeen may waxaan u jeednaa bay dhaheen cinda tajarud wuxuu ihi laa yuujid kalaam mujarad kalaam mujarad can ilqaraa'in maba jiro marka dhibkaa waa haystaa wadaaddaa dambe mucaasiriintana waa naqdiyaan wadaadka ibnu taymiya iyo shanqiiti iyo ibnuqayim iyo warar bay ku qaadeen laakiin kulligood waxay garab maraan mowduuca xaqiiqiga ee ibnu taymiya uu ka hadlay hadalku intuusan qariino wadanin xaggeen ku xambaaraynaa asalkiisii xaqiiqada ma tamise maaha qaraa-in buu la yimid kuu diidaysa kii asalkaa kuwana qasbaysa inaad aaminto macnahan dambe macnaha dambe hadalku xaqiiqu ku yahay majaaskaad sheegtayna muxuu yahay may waxaan u jeednaa ka soo guuriddi keenuu ku leeyahay in asalkaa ah hore la dejiyey kadibna ka loo soo guuray yaa dejiyey goormaa laga tashaday xaggee carab shir ku qabatay jamciyadda qurmaa ka dhexaysa soo ururisa waa tuma ma aha baashu masale iska saalano laska tuuraaye waa masaa'il khilaafi culus baa meesha ku jira marka uun usluub min asaalib alcarab un iska dhadhiba mala iskaga socono majaaskaba haddaad ka diidto marka khulaasadu waa maxay almajaaz waa khilaafu اlasli hadalkuna asalkiisu waxaa lagu xambaari cala alxaqiiqa aynu iska socono wاlmajaaz wuxuu uhi waa mastucmila waa lafdigii la isticmaalay biwadcin ثaanin dejin labaad oo ka dambeysay kii xaqiiqada licilaaqatin baynahu wa bayna alwadci اlأwal o baynahu bayna almacna اlأwal cafwan cilaaqa u dhaxaysa lafdigan dambe macnaha dambe majaaziga iyo kii hore xaqiiqiga ahaa calaa maa yufasalu sida la faafaahin doono baro min wujuhi اlcilaaqa cilaaqada muxuu ahaayey wujuhda anwaacu lcilaaqa soddon iyo sideed wadaadaa gaadhsiiyey zarkashi baa ogu daray intaan kulley arkay baxrulmuxiidka soddon iyo sideed buu ku dhoweeyey kitaabkiisa alburhaan fi culum qur'an inuu ka badiyan malaynaya marka wakti buu ku bixiyaa qolyahan banyaaniintana iyagu intay sharxi karaan bay sharxaan laakiin dhibba ma laha sheekhu wuxuu ihi walmuraadu biwadcihi saa asagu uu sheegay wadaadada yarbaa qaba zarkashi iyo asaga iyo rag yarbaa qaba in la yihahda majaasku waa lafdun istucmila biwadcin thaani ligayri ma wadica lahu fi اlأwal laakiin waxaa loo badan in la waa lafdun isticmala ligayri maa wadca lahu muxuu ahaa ibtidaa'an waa lafdu loo isticmaalay macni horaan aan loo dejinin ayib in wadci dambe la cabiro oo laba wadci mid xaqiiqi ah iyo mid majaazi oo dambe la sheego rag yar baa sheego uu ka mid yahay wadaadkan bermaagu ka mid yahay hadda wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo wadcigu maxaan oga jeednaa wاlmuraadu biwadcihi dejinta majaaska la dejin waxaan oga jeednaa mulaaxadatu nawci cilaaqatihi in la meecsado cilaaqada nooceeda un la milicsado fi اlisticmaali xagga isticmaalka majaaziga luqatan aw sharcan aw curfan kamaa huwa bixasab اlxaqiiqa waxaan oga jeednaa uun in cilaaqada ay carab hadda ka hor isticmaashay baan oga jeednaa wadcigu ma aha in mar cusub mar walba la dejinayo fardi walbana loo isticmaalayo u fiirsada markaan dhaho matal haddaan hellay ujeeda wadaad haddaan hello carab inay cabdulaahi oo dabiina ay tidhi ximaaran ku magacowday ama cabdulaahi oo geesi ay asadan tidhi in cilaaqada mushaabahada ah bayna alrajuli waalasadi oo shajaacada ah ay marun carab u isticmaasheen fii mowdicin baa nagu filan haddaan geedi iyo maxamed iyo xasan ayaguna geesia waagi damba maxaan lihi ra'ytu asadan baan ka sii dayn ima dhihi kartid war in cabdulaahi asadan carab ay tidhi keed oo in maxamed asadan la yidhi keed afraadda dambe iyo maxallaha dambe looma baahno in loo helo wadci cusub waxaan la rabaa un aslu cilaaqa mushaabahadan fi shajaaca bayna cabdullaahi waاlasadi inay keentay in lagu shabaho cabdullaahi asadka fi shajaaca kadib la yidhaahdo min baabi اlmajad ra'aytu asadan yarmi aw yusalii ilى aakhirihi ee qasab ma aha in fii afraad waa maxaali cilaaqaad oo dhanba ajزaada iyo afraadda aad hesho isticmaal nawc juزi ah fii kuli masأala shardi ma ujeeda waa mulaaxadaةu nawci cilaaqati cilaaqada udhexaysa majaaزka iyo xaqiiqada nooceeda oo mushaabada matalan ah ama jusiyada ah matalan ah ama kuliyada guud ama sababiyada ama musababiyada waxaad jirteen ama maxaliyada iyo waxaad sheegtaanba waa inuun la isticmaala fii mara waaxida fii isticmaali min istimcaalat الcarab wix intaa ka dambeeya annagaa meel walba gelina weeye meel walba kuliya lagu arko ama jus'iya lagu arko ama lagu arko sababiyo annagaa gashanayna saasuu ujeeda في الاستعمال حق استعمال لغة أو شرعا أو عرفا كما هو بحسب الحقيقة حقيقة وأنصدها استعمال كي عرفها وحقيقة عرفية كي معوها لغوها ولغوية كي عرفها وعرفية كذلك مجاز لغوية مد عرفي fakulu majaazin buri yandamu wuxuu ku biirahayaa ilaa xaqiiqatihi fii waaxidin min awdac اalaa mid walba oo majaaza wuxuu ku biiraya hoos tegayaa xaqiiqadiisii intay intay qaybay qaadatay buu qaadan majaaz luqawi ah mid mxuu ahaa sharci ah mid curfi ah siday xaqiiqadu u lahayd luqawiya iyo sharciya curfiya lan waa farce saasuu wadaadku u iskana ugu buu leey waxaan u keliya in la helo cilaaqadaas isticmaal min alcarab maratan waaxida ee ma aha in fii kulli mara wa fii kulli juز'iya wa fii kulli mawdicin carab warkaa laga soo goy lanno mabaa la heli karaba macnaha guud in la isticmaalay un baan rabnaa keliya ayb faahfaahintuna waa iman doontaa wاllafdu wuxuu u gudba hadda lafdiga xaggee qaacida caam ah oo fi lusuul qiimo badan kul maxaa kullu man lahu curfun nin walbo curf iyo caada leh lafdigiisa waxaa lagu xambaaraa curfigiis kulu mutakalimin lahu curfu maxaa la yidhi yuxmalu calaa curfihi wadaad ogaadeen baxuu ninkaas gaal gaal dhalay wey muxuu ujeedaa waa nin khayr daran oo imtixaana oo naxariis daran buu ujeeda ooma jeedo gaalnimadii risaasta lasku laisku lisahayo ooma jeedo curfigoodaa saa iska noo dhaqankooda u khaaska ah qolyo kaleba curfi bay leeyihiin reer koonfureedku fataal maxay u yaqaanaa reer koonfureedku fataal waxay yidhahdeen mubadirka mubadir limaalihi ninka maalkiisa ku ciyaara hebel waa fataal hadday ku yidhahdeen waxay ujeedaan had iyaata horta xaggee ka timid waxaan kasoo jawhar baan ka imid iyo duku dhaho iyo balcad baan ka imid iyo xamar waxaad leedahay ninku fataal waad ujeedtaa idan reer koonfureed curfud waa maxay iطlaaqu اlfataali cala safiy awal mubadiri limaalihi reer waqooyi fataalku waa nin kale fataalku reer waqooyi waxay u yaqaanaa intaan ka warqabo ninka shaydaankae qawaadka haweenka iyo ragga isu geeya waa dil xabad wey ree wafqooyi hadday fataalku yidhaahdaan meel xun bay kaa taabteen waa ninka isu geeya haweenka zawaanida iyo zunaadda ragga isu geeyo wey curfiga ay leeyihin markuu nin ruuqoy intaa tuur waxaan leenahay maxaad dhihi mayna fataal baa ujeedaa miya waxaad ujeedaa lacagtu ku ciyaaraan leanna curfigu kullu man lahu curfun yuxmalu lafduhu calaa curfi waa qaacido guud gasha alfaada bini aadamka xaqaa'iqda sharciga kitaabka ilaahay sidaas wey wlafdu lafdigu maxmuulun waxaa lagu xambaaraa daa'iman weligeed calaa curfi اlmukhaaibi calaa curfi اlmutakalimi bilkasri ba kuli inaad mukhaaab tiradu diidan yahay nin walba curfigiisaa loogu xambaari hadalkiisa fa fii khitaabi الshaarici shaarica hadalkiisu yuxmalu alfaada shaarica waxaa lagu xambaarayaa cala alcurfi الsharciy bimacnaa hadday salaad ku timaado kitaabka ilaahay ama sunnada ku timaado wax naga leexiyana aanan hayni maxaan ku xambaaraynaa salaaddii la yaqaanay salaaddii la yaqaanay meelo laakiin khaas ah ayaa salaaddii luqada lagu isticmaalay lagu idlaaqaa wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum waxaa loo jeedaa u ducee nin soomaan haddii weliimo loogu yeedho nabig wuxuu hi weliimada tag haddaad doonto iska afuro walaalkaa ku xurmay oo la cun haddii kale fasalli calayhim waa maxay u ducoo weeye allah idin barakeeyo allah idin muxuu ahay suno idin geliya caafimaad anna iyo cudurdaara u sheekee marka marna luqadii baa loo laaban marna xaqiiqa sharciya loo laaban bimacnaa waxaa weeye lafdigaas ku yimid shareecada macno khaasan u isticmaashay meel walba uu ku yimaado ilaa bisaarif waxaad ku isticmaalaysaa asalkiisii fain tacadara hadduu asalkii suuro geli waayo waa tii hadda aan miaalna salaadii oo kale facala luawiy fayuxmalu cala luawiyi oo ducada iyo wixii la halmaala lafdu zaka baa kitaabku ima sunnada ku yimid waxaan ku xambaarnay zakadii la yaqaanay ee maalka khaaska laga bixinayo hadday suuro geli weydo annamaa watahaar iyo taqdiiskii baan la aadaynaa kuud ee luqawiga ah xaj baa ku yimid waxaan la aadaynaa kii sharcigaa ahaa qasu beyt illahi alxaraam wakhti khaas ah ruux khaasana uu la yimaado hadduu suuro geli waayo waxaan ku xambaaraynaa alqasd kii luqada ah iyo wixii la halmaala soom baa yimid kii la yaqaana min طuluuci اlfajr ilaa ghuruubi shamsi socon jiraan ku xambaaraynaa haddii uu suuro geli waayo imsaaqii muطlaqah baan la aadaynaa sidaasuu sheekhu kuu sheegay waana qaacida asal ah ama tafsiir اlcilaaqa aw ilcalaaqa waxaa tidhahdaba faahfaahinta calaaqada u dhaxaysa majaaska iyo xaqiiqada alatii nawcuha muctabarun fiihi cilaaqada nooceedu la ictibaarinayo fiihi fi lmajaaz nooceeda fardigeeda ma aha nooceeda iyo fardig wuxuu uga jeeda waan soo sheegnay ila tahay ayib way fara badan tahay faimaa wasfun daahirun laa khafiya inay cilaaqadu noqoto wasfi muuqda tilmaan muuqata kalasadi lishujaac waa majaaز الmushaabaha fi macna ayib macnaha la iska shabahay macna waa maxay waa shujaac macnuhu waa maxay cafwan almushaaba ashajaacatu aan ku dhaho cafwan ashajaaca macnihii la iska shabahay ah asadna waa lafdigii asalkaa ee laga soo guuro xaqiiqada ahaa ninkan rajulka ana waa ninka hadda tajawuska uu ku jire la yidhi e, fulano waa asad maxaa keenay ka dhaxeeya e, cabdullaahi oo geesi ah iyo libaax oo geesi ana waxaa ka dhexaysa cilaaqatu waa maxay waa almushaabaha mushaabahathumaa fii macna الshajaaca hadaa shujaacun wa hada shujaac magacii kan lagu idlaaqay ee shajaacada kutusaya asadnimadan kana siinaynaa wey marka xaggee gala marka tajawuz waa tajawuz fi اlmufrad oo lafdu اlasad ah kadibna cilaaqatu maxay noqotay almushaabaha kanoo kale maxaan dhahaynaa isticaara soo mayna soo marin kanoo kale isticaara loo yaqaan laakiin waa iska majaaz ayib faimaa wasfun daahirun waa wasfi muuqda laa khafiyin aan qarsooyin kaalasadi lishajaac waa isticmaalu lafdi اlasad loo isticmaalo lishujaaci ninka geesigaa loo isticmaalo majaaز اmushaabaha la yidhahda taasi waa qodob qodobka labaad inuu noqdo suuro shakl min aashkaal sawiraad meeshaa ku dhigtay oo libax baa sawirtay markaas hada asadun cilaaqada keentay inaad sawirka aad libax tirahda maxay tahay waa shakliga muuqaalka baalkan shaarubta meesha kushuba imtixaankii midho kanaa keenay cilaaqada keentay in ka dhaxaysa lafdu اlasad oo xaqiiqiga ahaa iyo suurada asadkood asad tidhi waa maxay waa shakliga aw shaklun cilaaqadu waxay noqon kartaa markaa shakli muuqda cilaaqada ka dhexaysa bayna alxaqiiqa wa bayna almajaaz shakli ka musawarin sidii shaksi lagu sawiray bisuurati اlasad shay baa loo sawiray sidii libaaxa waa libax waad dhihi haddaad ka goyso suurat اlasad tiraado ka goyso waxaad dhihi hada asadun ninka ku maqlay wuxuu u garanaya inaad ujeedo waa sawir asad ayib cilaaqaduna waa maxay waa wa almushaabahaةu fi الshakli ma aha almushaabahaةu huna fi shajaaca ma aha almushaabahaةu fi الshakli wey ayib aw bاctibaari ma kana wazaal cilaaqadu waxay noqon kartaa in shaygu hadda magacan la siiyey waa uu ahaan jiray bictibaari maa kaan wixii la soo maray baad tixgelinaysaa wasaalah laakiin haddana meesha ka baxay ka saa'imin nin sooman baad saa'im ku tidhi bacda inqidaa'ihi soonku intuu dhammaada kadib soonkii oo la afuray waxaa tihi hebel waa saa'im waa ninka hadda ma soomane oo maantaba sooma sooma baan kuleehay soosego duurka sakaraadka iyo haaraaya maaha waa biictibaari maa kaana wuxuu soo maray baad tixgelinaysaa fiirinaysa ayib addoonkii ninkii la xoreeyey waxaa tihi yaa tihi catiiq catiiqii mar hore la xoreeyey baa tihi cabdan hada cabdi baa tiri bctibaari maa kaan hadda laakiin waa muxarar waa catiiq wey hadda ayib taa waxay u shardiyaan keliya marka aad shayga bictibaari magacuu hadda ka hor lahaan jiray iyo xaaladuu soo maray hadda aad magac ooga dhigaysa waxaa loo shardiyaa waa inuusan hadda ku tilmaanayn bididi daalik bididi daalika marka tan way burburaysaa marka waayahay hadda inaad ninkii tidaada cabdan hadda aad tidhaada bictibaari kownihii uu ahaan jiray adoon haddana uu muxarar yahay way isdiidi halkaa waxay ku keeneen keliya ruux muslim ah hadda kaafir ma dhihi kartid bacda maa aslama gaal buu ahaa yahuudi baa inoo soo islaama kristan baa nasarani baa soo islaamay laba maalmood kadib waxaa tihi yaa kaafir tacaala aan wada qadaynin gaalow kaala wada war maxaase soo adiga shalayba isla aan tawxiidka kuu qaban biictibaari maa kaana ma soconaysa liannahu hadda wuxuu ku tilmaaman yahay did oo islaam ah oo islaam ah marka taasay shardiyaan laakiin shardigaasi wadaado badan baa diida nabigu wuu isticmaalay bictibaari maakaan bay yidhaahdeen laa yaxilu dam mri'in muslimin ilaa biixdaa alaa maxaa lagu daray murtad baa lagu daray murtad baa lagu daray ayib idan laa yaxilu dam mri'in muslimin murtadku marka hadda ma muslim baa mise waa gaal nabigu wuxuu leeyahay dam mri'in muslimin buu leeyahay biictibaari maakaan intuu sarido muxuu ahaa muslim islaanima uu soo maray baa asagoo hadda murtada lagu ilaaqaya ayib marka sharcigu u isticmaala bay yidhaahdaan xadiidkii saxeen baa ka mid a uu nabigu uri sal slam laba saddex ruux waxaa la siiyaa ajirkooda lama ratayn waxaa la yidhi rajul min ahli kitaab oo ambiyada hore rumeeyey nabigana raacay ruuxu markaa ahlu kitaab ma aha laakiin waa biictibaari maa kaan way ku badan tahay sheegaan aan ka soconno aw bima yauulu aw bictibaari in cilaaqadu ay noqoto bictibaari maa yauulu ilayhi qaطcan wuxuu ahaan jiray ma ahee wuxuu noqon doonaa magaciisi baad siinaysa wuxuu ku bii doonaad magac oga dhigi qaطcan si la hubo ma aha ixtimaalan ka qowlihi tacaala naxw inaka mayitun wa inahum mayituun nabi maxamed oo taagan oo nool ummadda diinta gaarsiinaya la yidhi adugu maxaa tahay mayd baa tahay ayaguna waa mayd socdo wey marka waa bictibaari ma yauulu ilayhi xaalu الرasuل صل ل sلم وxaalu الnaasi kulihim weeyaan qaطcan oon shaki lahayn in la wada dhiman kulu nafsi daa'iqaة الmowt aw danan ama mala ahaan bاctibaari ma yauulu ilayhi الشhayءu danan wey laa qaطcan kalkhamri lilcasiir sharaab meeshan kuu yaalla waxaa tiri waa khamrun warwaa sida wadaada waa sharaabka hadda anaba cabe ku qadeeye iska da haddii la sii daayo iska joogo soo ma khamroobi doono bictibaari ayb gabadhii soomali maxaa jira arooska ayadee neefkii lagu aroosahayeyba caloohiis wax ka qufatay raashinka wa ka karisa coloolan qufi doona tii maaa uga qof qufin bay ti anaaba qufi doona aakhir shaqada laiga tegi doona gurigaana dhaqan doone hadda waan sii baran waa bilaabayaabay marka biictibaari waxay fiirisay maa ya-uulu ilayhi xaaluhaa intay xaydato ay caloosha fajaasi doonto iyo xidmaha kala saari doonto madaxa karin doonto hawsha qabsan doonto ictibaaris ayb lilcasiir qur-aanka fi suurati yuusuf mxuu aha labadii nin ee riyooday nabiy llahi yuusuf inii araanii acsiru khamran xilligama khamru waxayn hayaa abadan sharaab buu miirahayaa laakiin sharaabka markuu hawlo la mariyo laga shaqay xus noqon doonaa akhirkiisu khamru isu bedeli doonaa dannan laa qaطcan waxaa laga yaaba sharabka in la daadiyaba waxaa laga yaabaa intuusan khamroobinba in la iska cabo oo la dheefsado dannan saasaa lagu yihi qaطci ma aha ayib la xtimaalan laakiin malaawaal haygu shaygu ku biyo shoban doon looma dhihi karo magaciis looma siin karo kalxuri lilcabdi addoon meeshan taagan oo addoon ah, waxaa tii yaa xor maxaa yeele waa lagu xorayn karaa way dhici kartaa casa lacalla wacasa baad tidhi socon mayso dannina ma aha qadcina ma aha marka hadda addoonnimadiisa u daawo cabdigiisa ha taagnaado lafdulxuri kuma idlaaqi kartid lanna waa maxay waa ixtimaal baciid ah inuu xoroobo oo hadda uu xor noqdo dannina ma aha ee qacina m waa ixtimaal baciida meeqa calaaqaynu maraynaa kow labo saddex afar baynu marayna tii shanaad aw lilmujaawara aw bictibaari اlmujaawara shay baa shay kale magaciisi la siinaya maxaan eeday cilaaqado deris baan nahay wey war magac iska lahay maxaad ku qaadata adigu hadde waa maxay derisba diintiisuu kuu yeelaa wey soomaalida waxay tiri baqal farda la miratahee dhigood bay ismoodaa faras bay ismoodaa naxwu qowlihi tacaala wahadihi اlanhaaru tajri min taxti waa warkii xikaaya can fircawn hadi اlanhaaru tajri min majaaz اlxadfina way noqon kartaa majaaz اlxadfina way noqon kartaa wahadi اlanhaaru tajri wahadihi اlanhaar waa maxay ay wahadihi maau اlanhaar maau اlanhaar haddaad meesha geliso majaaz اlxadfi baa yaa laga soo qaadaya laakiin sida marka la yidhahdo waa maxay mujaawaro wey muxuu yidhi wahadlanha tajri min taxti ma asaga hostiisa socotaa ma biyaha hostu qulqulahaya ma webigu asagoo ku taagaya maya laakiin deris baa nahay aka wabiga ay muuqdaa wey qasriga halkan oo ku yaalla wabigana wakaa deris baa mar haddaan derisnay waxaa la samayn karaa in la yidhaahdo laga soo qaado qurbigii iyo derisnimadii kaana almaaa waannahra yajri taxta qadamayka saasaa loo jeeda aan iskaga soconno way badan tahay dhibba ma laha wuxuu u gudbay majaaska qaybihiisi oo hadda uusan ka dhigahayo hadda cilaaqa kaaga dhigahayo haddana laakiin waa un min anwac majaaz majaaska afartii aan soo sheegnay majaaska caqliga ahaa majaaz اlxadfi wالnuqsaan aw naqsi waxaa tidhahdaaba kii kale muxuu ahaa majaaskii mufradka ah iyo kii murakabkaha mid ka midu hadda inoo sheegaya aw liziyaada tajawuska wuxuu ka socdaa ziyaado xarafkiiba wax lagu kordhiyey naxو qowlihi tacaalى laysa kamilihi شhay wahuwa الsamiic الbasiir kaafta zaa'iday leeyihiin oo asalku waa maxay laysa milhu shay ilaahay wax lamida ma jiro ilaahay wax lamida ama shabaho dhan walba ku shabaha ma jiro kaaftaa ziyaada ay dheheen wadaaddo waana siday u badan yihin wadaadana miladaa zaaida leeyihiin miladaa zaa'ida ah oo asal muxuu ah bay leeyihiin laysa ka huwa shay-un alloo kale ma jiro asagoo kale ma jiro miladaa la kordhiyey ayada ayib waa xaggey ziyaadada kaga jirtaa haddii xaqiiqadiisa haddii la firilen waa kufri kufri baa ka soo bixi bay dheen marka waa in loo iyaado tajawus baa ku jiro lafdi dheeraada meesha la geliyo waxaan loo jeedaa macnihii koobnaa ahaa ilaahay oo kale ma jiro haddii laakiin sidan loo daayo oo sa xaqiiqa looga dhigo waxay noqon laysa ka mili milihi shay ilaahay shayga la midka ah shay lasii mid a ah ma jiro waxaana ka soo baxay waxaa jira shay ilaahay la mid ah laakiin midkaa ilaahay la midka aan jirin wax la mida ah. soo gaalnimo waaweyn ma ah xaqiiqadaa marka lama aadi kare waxay dh aan dhahno miladaaba ziyaadaa ama kaafkaa ziyaada ah majaazan tajawusan ka guurid asalkii aanu ka guurayno warkaa inaad fahanteen ba ilata haddii laga dhegaysto niman baa ka diidane tawkiid baaba loo faa'iiday leeyihiin waxa kaafta loo geliyay ee loo keenay waaba dhuujin la dhuujinayo nafyu mimaahalat اllahi subxana wa taala liaxadi min alkhalaa'iq aw الnaqs qolyaha qaba majaazku inuu jiro fi luga wa fii asaaliib اlcarab wa fii kitaab اllah wa fii sunnati moxamed qolyaha qaba waa isku khilaafeen ma jiraa mise ma jiro ma jiraa mise ma jiro way isku khilaafeen oo aad ugu dagaalameen aynu ka socono aw naqsi ba cilaaqatu waxay noqotay xageenu marayna hadda أو لزيادة أو للنqص نaحو qwله تaعaaلى وsأل الqaryة وsأل الqaryة ay waxaa loo jeedaa bay dhaheen أهل الqaryة qolyaha diidan way l mesh waba dhibi ma jiraan waa maxay mudaafkii baa la gooyoy meeshiisna waxaa la keenay mudaafu ilayhi waxadfu maa yuclamu jaa'izu kama maxaa beytka dhamaystira mxuu ahaa kama taquulu zaydun cindakuma ay cafwan marka qolyaha diida waxay leeyihiin waa min baabi iqaamati اlmudaafi mudaaf ila cafwan maqaama almudaaf marka meeshu wax majaaz leedaha ma jiro qolya saasay dheheen waxay dheheen maba ahee ismu اlqarya lafdu اlqarya mushtarag ah waa mushtarag lugawi ah mushtaraguna waa min alxaqiiqati la min almajaazaat alqarya waxaa lagu idlaaqaa dadka degan tuulada iyo degmada mar waxaa lagu idlaaqaa guryaha iyo dhista iyo sarta baa lagu idlaaqaa bidaliili qowlihi tacaala fi suurati اlanbiyaa wakam min qaryatin ahlaknaaha fajaءaha ba'sunaa bayaatan wahum ahum caf waxaan rabaa tiya waxaan rabaa suuraة اlanbiya wakam min qaryatin kaanat ظaalima wakam qasamnaa min qaryatin kaanat daalimaan rabaa ayib biixida iyo lafta la jebiyay dadka la quwaxay ma guryihiiba mise waa dadkii qaryadan aayaddu waxay caddaysay inay tahay dadkii ahalkii marka ibnu taymiya jamaca waxay leeyihiin alqarya waa macno ku dhaca cala alahli wاlbunyaan waa lafdi mushtarag ah mushtaraguna waynu soo maray waa min alxaqaa'iq اlugawiya laa min almajaazaati biاlijmac lugawiyiin udabo bayaaniyiin almushtarag waa maxay waa xaqiiqiya ma aha majaaz aan iskaga soconno waa un laisku haystaa aw bisabab cilaaqadu waxay noqotay cilaaqa sababiya biiطlaaqi asababi cala almusabab sababkii baad magaciisi qaadi markaasaad musababkii siinaysa aw alcilata cala almacluul way fara badan tahay kabaan amiiru lmadiinata kabaan amiiru lmadiina amiirkii baa wuxuu dhisay magaaladii aladii amara bibinaa'iha baad ujeedtaa kii amray dhismaheedii kan maxaan ku soo inuu yahay majaaskii majaaskii waa maxay isnaadiga ahaa ama majaaskii caqliga ahaa ee ciraaqadiisu ahayd ama qariinadiisu ay ahayd curfiya ayib laakiin hadda isagu sheekh wuxuu ka rabaa cilaaqada sababiyada inuu ku tuso keliya ee kama rabo nawculmajaaz inuu kuu sheego nawculmajaaska hadda raba inuu kuu sheega mee wuxuu rabaa cilaaqada waa maxay waa asababiya limaada aan dhismihii oogu tiirinay amiirka waxaan ogu tiirinay sababkii dhismuhu lahaa oo ah amar buu bixiyey binihii muxuu ku yimid amaroo asagu bixiyey buu ku yimid marka maadaama uu amarkii leeyahay waxaan u tirinay musababkii iyo waxaan u tirinay asagii laftirkiisi marka cilaaqadaa sababiya la yaqaana cilada cilada ama faaciliya ha noqoto ama cilla haa'iya ha noqoto ama qaabiliya ha noqoto ama suuriya ha noqoto kulli oo dhan halkanay hoos galaan nimanna way qaybeen musababiya sababiya u qaybeen waad garanaysaan iskaga socon aw biiطlaaqi اlkuli lilbacdi cilaaqadu waxay noqon kartaa cilaaqa kuliya aw juز'iya waa maxay magacii guud baad juزka siinaysaa shaygii guud qayb ka mid a yaa magac o dhan wada siinaysa oo adoo yidhi maalan sallaytu ragcatan adoo ujeeda salaad baan tukaday afar ragcadood ah ayib ka tasmiyati xaa'ط اlmasjidi waa magacaabidda masaajidka derbigiisa aad ku magacowdo masjidan ictibaaran lilkuliya derbigaa waxaa tihi waa ka masjidki adoo fiirinhaya masaajidka kama aragtid wax kale aan ka ahayn hal dhinac halka dhinacba waxaa tihi waa masjid dhinacuna waa juz min kuli اlmasjid marka cilaaqadu waa maxay waa min baab iطlaaqi اlkuli calى اljuزءi ayib marka cilaaqadu marka waxay noqonaysaa kuliyay noqonaysaa ama juز'iya haddaad cagsi ka dhigto aw اlbacضi lilkuli wa iطlaaqu اlbacdi barhkii baad iطlaaqaysaa waa tii hadda cagsigeedii calى اlkuli baad ku samaynaysa wa iطlaaqu اljuزءi calى اlkuli cagsu maa qablahu kaالragcati liلsalaaة kaالragcati liلsalaaة magaca hadda aad iطlaaqayso waa ragco waxaadna oga jeedaa salaadi guud cilaaqadu waa maxay waa aljuز'iya ragcadaa waxay tahay hadda juz min alkuli ayib mar hadday jusmil kulli tahay magacoo dhan baaba la siiyey xadiidkii samura lagu miaaliya oo kale calaylyaddi maa akhadat xataa tu'addiya gacan waxaa lagu leeyahay waxay qaadday ilaa ay gudato xilka iyo deynta iyo mas-uuliyaddu ma adoo dhan bay ku saartahay mise gacantaa lagu leehay laakiin maadaama gacanta aad wax ku bixiso waxna lagu qaado oo jus adiga ka mida ay tahay waa min baabi iطlaaqi aljus وiraadaة الكuل أو بالcagسi cafوا أو المتacalق cilaaqadu waxay noqon kartaa mutacalaq biاlfatxi lilmutacaliqi ayb mutacalaqu waa midka ama darafkii ama meeshu wax ka dhacahayay ama zabankii waxaad tiraadaba mutacaliquna waa kii meesha dhacahaya ama xaaligii ama mxuu ahaye ficilkii weeyaan cilaaqatu tacaluq baa tan la yidhahda cilaaqat aljuziya alkuliya sababiya soo marteen huna waa maxay waa cilaaqatu tacaluq maxaad labada shay isu weydaarisay oo mid kale kii kale magaciisa usiisay waxbaa iskaga xidhan weeye tacaluqa wuxuu noqon karaa maxalinimo wuxuu noqon karaa darafnimo wuxuu noqon karaa zaman iyo wixii la halmaala ka qowlihi nahaaruhu saa'im buuri hebel maalinkiisu wuu sooman yahay ma maalinkaa sooma mise ruuxaa sooma ay wuxuu u jeedaa huwa saa'im الnahaar soonkii ficliga ahaa xaggee dhexdhacaa wuxuu dhacdhacaa fi الnahaar ama soomkaag wuxuu ku tacalluqaa maalinka ila habeen lama soome maadaama soonkaada iyo falkaada uu ku tacalluqo biالnahaar waxaan dhihi karaa nahaaruhu saa'im kadalika waxaad dhihi kartaa leyluhu qaa'im habeenkao dhan baad tukataa salaatuleyl in khayr badan baa tahay waxaa lagu dhihi leyluhu habeenkiisu ma seexdo habeenkuu soo jeeda habeenkii baa soo jeeda mise adaa soo jeeda adaa soo jeeda laakiin soo jeedkaada wuxuu ku tacalluqay fi lleyl aw billeyl aw bilcagsi cagsi waa maxay waa almutacalliq bikasri اllaami lilmutacalaq oo bilfatxi cagsiga haddaad soo marta ka dhigo ayib ka tasmiyaة اlmacluumi cilman wاlmafquuhi fiqhan mafquuh shayga aad la fahmay baa lihi waa fiqi macluumkii aad garatay baa lihi waa cilmi ayb wاlmaqduuri kii la karaya waa lihi qudratan wa suwara tacaluqi kaiira way badan tahay qaababka ay ashyaada iskugu xidhan yihiin tajawuskan oga yimaado shay baad ogaatay markaas waa tiri waa cilmi cilmi ayb mutacaliqii waa kee waa macluumkaadii waxaad ogaatay xaggee ku tacalluqi wixii horaanba jiray xaqiiqada ahaa markaas waad dhahaysaa macluumkaada waxaad waa cilmi isagu cilmi ma ahee waa macluum laka adaa ogaaday mafquuh waa ka la fahmin faquha yaad fiqhi dhihi naxwadii waxaad dhahaysaa manxugii almanxu baad dhihi annaxw marka waa almutacalliq lilmutacallaq ayb wayna fara badan tahay qaababka wax iskaga dhexeeyaan taasaa keeni maadaama shayga aduu aada ogaatay cilmi baad ku magacaabaysa leanna wuxuu ku xidhan yahay cilmiguu ku xidhan yahay wuxuu u gudbay mid dhib badanoo laakiin hadda iska dhibyaro maa bilficli calaa maa bilquwa shaygii bilficli waa shayga jiri ee markaa fal ahaan loo samaynayo bilquwana waa shayga aadan samayn laakiin aada awooddo inuu kaa dhaco la timaado marka iطlaaqu maa bilficli wax xaqiiqa ahaan u jira ayaa maa calaa maa bilquwa shay la sumayn karo laakiin aan jiri ku magacaabaysa majaazulistidaadna wadaaddaa ku magacaaba majaazulistidaad bay kan yidhahdaan mararka qaarkood liannahu qad yaulu ilay aan iskaga socon maalan ka qowlihi zaydun kaatibo adoon waxba qoraynin markaa oon waraaq haynin oon kombyuutar garaacaynin y waxaan ku uhi zaydun kaatibun ismigu faacilla wuxuu keenaa falku markaa inuu inuu socdo maxaan oga jeedaa zaydun kaatibun bilficli ma aha bilficli waa maay waa markaad qorayseed gacanta ku hayso laakiin bilquwa waa maxay zaydun kaatibun bilquwaad ujeedaa wuu qori karaa wey wuu awoodaa inuu hadlo waxaan ku uhi zaydun mutakalimun maxaad oga jeedaa ma mutakalimun bilficlu hadduu darooriyama hayaaba mise wuxuu awoodaa xilliguu doono inuu hadlo wey xilliguu doono inuu hadlo ayib ninka baarlamaaniga ah hadda yuusan wax tashriicina laakiin waa musharicun bilquwa inaad kaafahantaan isku daya ninka barlamaaniga la doortay soo baxay waa maxay waa musharicun bilficli markuu ka sii daynhayo ee anaa idhi leeyahay ee ilaahay garab ordahayo laakiin markuu bannaankiisa iska xaragoorhaya meelaha joogay ee uu shahaysa maxaan leenaha waa musharicun bilquwa bimacnaa xilliguu doono ee fadhi kal fadhiga la iskugu ka sii dayn karaa wey haddii goor aduma adaa darooriya mutakalimna waa tahay marna waad hadashaa marna waad aamustaa waxaad awood ahaan u leedahay eed samayn karto waxaa tahay faacilun biاlquwa faacilun biاlquwa shayga aad markaas samaynayseed gacanta kula jirta maxaa tahay faacilun biاlficli bilficli farqigaas intaasuu kuu sheegay saasuu ku yihi fii hayri waqtiha ay fii hayri waqti اlkitaaba xilli aan kitaababa la joogin yaadihii zaydun kaatibun danaadda soo marray baa lamida ayib idlaaqu اlkhamri cala alcasir waxaa tihi weelkii khamrada weel ku jirta waxaa tihi waa sharaabkii oo weelka ku jira oo hadda la diyaariy waxaa tiri waa khamrun ma bilficl amse bilquwa khamra loo diyaariyey marka khamr u socdaa bictibaari maa yacuulu ilayh xalla waynu soo marnaa isagoo la yidhi aan iskaga soconno waqad yakuunu almajaazu fi اlisnaad wuxuu ka soo tegey majaaskii fi lmufrad ahaa buu soo dhammeeyey majaaskii tarkiibka ahaana oomuusan bixinba sheekhu ayb asagii marka almajaaز اsnaadi aw fi اsnaad aw اlmajaaز اcaqli ba hadda u gudbay dhiba ma laha waqad yakuunu اlmajaaزu waana majaaزka galo weeye fi اljumal kan fi اljumal isnaadka hadda wuxuu ku hoos qarin karaa oo sheekh laga yaaba inuu kuu geliyo majaazkii murakabka ahaa maxaa yeelay waa jumla murakaba tajawusku inuusan ku jirin mufradaadkeeda uu ku jiro isnaadiga laakiin kan looma yaqaano fi cilmi اlbayaan looma yaqaano majaaska murakabka waqad yakuunu اlmajaaزu tajawusku iyo tawasuc inuu gala laga yaabaa fi lisnaadi tiirinta keliya laa fi اlmufradaati wاlkalimaat ka qowlika ahlaka اdahru baa tidhi ahlaka اdahru zamankii baa halaagay dunyadii iyo dadkii ihlaagiyaad u tiirisay zaman baad u tiirisay xaqiiqadan yaa iska leh allah subxaanaه wa tacaala wa ka qowlika aad tidhi ambata rabiicu اlbaqla rabiicu gugi wuxuu dhaliyey doog iyo daaqi buu dhaliyey ayib kaiiru min ahli usulla way inkireen majaaskan isnaadigaha bayaani balaaqiyiin badanna way inkiraan wayna diidaan waxayna ka dhigaan majaaska isnaadiga ah ama caqliga ah isticaara makniya isticaara makniya ay ka dhigaan aan iska soconna goormo laakiin idaa sadara markuu warkan ka soo fulo ambata rabiicu اlbaqla aw ahlaka dahr uu ka soo fulo calى اctiqaadi اlmuwaxidi muwaxidkii ictiqaadkiisii ruuxii ilaahay aaminsanaa inuu ilaahay khaaliq yahay qaadir yahay asagoona uunka abuuray ninka aaminsan hadalka markuu ka yimaad waxaan leenahay waa isnaad majaazi ah ama waa majaaz isnaadi ah leanna ruuxa muslimka caqiidan wuxuu aaminsan yahay ilaahay inuu hawshan asagu sameeyo laakiin tawasaca fi lkalaami faasnada alimbaata ila alrabiici walihlaaka ila adahri waa tajawuz ayb la ctiqaad ana dahra faacilu ma aha inuu aaminsan yahay dahrigu in isagu sameeyo laakiin haddii majuusi uu ka soo fulo ama abiici ama shuuci aaminsan maade iyo abiica wax samaysa uu ka soo fulo waxaan leenahay muxuu noqonaya isnaadi ma aha tajawusun meesha kuma jiro ama kufri ha noqdo tajawus meesha maba yaalla xaqiiqu nin ka hadlay xaqiiqda ama xaqiiq kufriya ha noqoto ama yaysan noqonin ayib <coughs> maxaa yeeley maba tajawus ma isagu xaqiiqu oga jeeda wykun majaaز hadd wxuu u gudbay majaazku muxuu galaa wuxuu galaa buu hi fi اlficli waa galaa afcaasha ka qowlihi tacaalى wاtabacuu maa tatlu الشhayaaطiin maa tatlu الشhayaaطiin maxaa loo jeedaa maa talathu ficilkii maadi ayaa loo jeeda waxaana la iطlaaqay ficil mudaaric wa fi اlxarfi waa galaa wanufika fi الsuuri baa ku badan qur-aanka wanufika fi الsuur suurkii baa la afuufay waxaa la isticmaalay tajawuزun bisticmaali ficli maadi oo loo jeedo wayunfau waa la afuufi doona ama se yunfaku loo jeedo ficil mudaaric loo jeedo ayib wاlwaalidaatu yurdicna waa khabar loo jeedo amar ha nuujiyeen weeye haddana maxaa yaala khabar baa meesha yaala yurdicna way nuujiyaan marka waa tajawuz fi اlacfaal ficil baa ficil lagu bedelayaa tajawuzan ayb wa fi lxarfi xuruuftana waa galaa ficilka besamee mushtaqaadkiisa isimkii faacil isimkii mafcuul xataa masaadirti waxoo dhan buu gelaya wa fi lxarfina waa galaa wadaadana intana waa diidan yihiin xuruufta wadaado badan baa diidan naxwu qowlihi tacaala cafwan calaa juduuci الnakli calaa baa hadda la isticmaalay iyadoo loo jeedo fi loo jeedo ayib labada suure hadda aan hayne almajaaz fi اlafcaal wاlmajaaz fi اlxuruufba khilaaf baa ku jira lakin wuxuu usii badan yahay khilaafku fi اlxuruuf fahal taraa lahum min baaqiya ka mida majaazka lagu sheegay fi اlxuruuf hal taraa lahum hal hunaa meesheeda wa maada naafiyad ahayd fahal taraa lahum min baaqiya waa maxay ay maa taraa lahum min baaqiya yidhahdeen mufasiriin fara badan walaa yadkhulu majaazku ma galo fi laclaami asmaada jaamidada ah ayib wadaadana waxay dhi waa galahaya oo daliil maxaa u mid waxaad dhigi kartaa qara'tu siibaweyhi qara'tu siibaweyhi siibaweyhi wadaadkaa meesha taagan wey mise waa kitaab la akhriyo horta waxay dhaheen fa aطlaqta siibaweyhi wa aradta alkitaab marka aclaamta xataa waa geli bay leeyihin qolyo halkaasay la maraan liictimaadihi ictimaadi alcalami calaa mujarad tasmiya calamku waxaa lagu talagalay inuu daatadaata ka sooco oo tamiis sameeyo haddii tajawus la geliyo iyo majaazaad wax kala soocaya ma jiraan ismu yucayin musama muطlaqan calamhu ka jacfarin wakhirniqa marka tacyiin baa loogu talagalay mar haddaad tiraahdo magacan khaalid baan u bixin karaa cabdulaahi anoo ujeeda cabdulahi cabdullahina khaalid baan dhihi adduunko dhan waa khasmahaya tacyiinna ma imanhayo lidalika munica almajaazu fi اlclaam u gudbay wii lagu garan lahaa majaaska wayucrafu اlmajaazu majaaska waxaa lagu garta oo xaqiiqa lagaga soocaa bitabaaduri hayrihi hayrkiibaa soo degdegii fahamkaada weedhan marka lagu dhawaaqe carabka lagu dhuftaba macnaheeda xaqiiqadabaa kuu degdegi majaaskiina kuu degdegi maayo ra'aytu asadan haddii la intaan adan yarmi iyo yusalii ku darin iyo yarkab iyo hawla ku darin maxaa kuusoo degdegi libaaxii caadigahaa ee shaarubada lahaa lowla اqariina qariinadu haddaysan jiri lahayn qariinada yarmi iyo yusali iyo yarkab haddaysan jiri lahayn asaga kuu degdegi lahaa taasaa lagu gartaa alaslu fi liطaaqi alxaqiiqa alaslu fi اlkalaami alxaqiiqa lanna waa macnaha kuu degdegaya cinda aliطlaaq calaamad labaad wasixatu nafyihi inay asaxayso in asaga la anfiyo waaa waaba la diidi karaaba ma jira dhihi karta waad inkiri kartaa waxaad tiri ra'aytu ximaaran markaasaad laysa biximaarin bal huwa fulan ibnu fulan laakinahu baliid hayru daki marka waa lagu dafiri karaa ayib awowgaan idhi waa waa waa abun majaazan marna waxaa la dhihi karaa laysa biabin isagoo aabbihii xaqiiqiga ahaa awlaad اlawlaad waa la waa awlaadun majaazan ayib waxaa kaloo lagu gartaabay dhan cadamu wujuubi اطiraadihi cajamu wujuubi iraad inuu iraado meel walba galana waajib ma aha majaasku ama alxaqiiqa waa mudarida fi kuli mowdicin wa fi kuli fardin wa fi kuli jusiya ayb bimacnaa libaax walbood aragto asad baad dhihi kartaa laakiin nin walbood aragto ma dhihi kartid asad wa wujuubi iraadihi bal qad yadaridu axyaana waqad laa yadarid inuu mar toosa laga yaaba un takhalluf imaana marna uu takhallufo ayb maalan waxaan hadda soo marray waxaa looga jeedaa was'ay alqarya ma soo marray waxaan soo marray calaa haddaan warkooda ku soconno in qaryada loo isticmaalo lafdulqarya oo dhismaha iyo guryaha ahaa in loo isticmaalo dadki iطlaaqu اlqarya oo abniyada ah loona jeedo assaakiniin ma dhihi karaa haddiiba markaa halkaa ay dhacday in qarya ahalkii loo isticmaalay aan dhahno wasأl ahl اlbisaad lidiraadi alcilaaqa ayib lama ogolo meeshuu ku yimid cilaaqada nooceeda un baa loo isticmaali karaa qaryadii waagii saa laga yidhi iyo qaryooyinka o dhan baan u isticmaali karaa laakiin ahl iyo wasal ahl aljamaajimi iyo intaan goyna ahshi jamaajim ma dhihi karaa wasal iljamaajima madaxyaha meesha yaalla weydii adoo ujeeda ahl aljamaajim idan laa yatarid inamaa yaktasir cilaaqada uu ku yimid nooceedii nooc labaad oon isticmaal ku iman looma isticmaali karo intaasay u jeedaan iskaga socon waxaa kaloo lagu wabiltizaami taqyiidihi waxaa majaas lagu yaqaanaa in la laasimo in la qaydo oo la dabro waqfid lahuma janaaxa اdulli addulla la odhan maayo aljanax besna la odhan maayo waa la qaydi waqfid lahuma janaaxa dulli baa lagu odhan ayb iyo wixii la halmaala naar alxarbi dabki naarta qayd baa la raacin meesha xaqiiqadu ma kala ilaaq hore laga fahmaayo qaydkaas isagu yuu wadanaya iyo wanaxwi daalika wix la halma ilaa toddoba nooc bay gaadhsiiyaan waxyaabaha lagaga sooco majaaska xaqiiqade aan iskaga tagno wasamcu fii nawci اlmajaazi kamaa sabaqa laa fii shaksihi masale horaan uu soo sheego dib ogu noqday mindhaa wuxuu daray modaadku inuusan hadalka si fiican looga fahmin waxaad ku soo marteen walmuraadu biwadcihi mulaaxadatu nawci cilaaqatihi fi sticmaali luqatana halkaasaad kusoo martay cilaaqada majaasku waxaa nooceeda unbaad fiirin nooceeda hadduu sugnaaday meel walbo noocaa laga helay baan gelinaynaa xagga afraadda masaladu marka wuxuu ujeedaa laabudda lilmajaazi min samaacin majaasku waxaanu iska samaysan ma aha waa in carab isticmaasho u daba isticmaalaan kutubu luqa laga helo fii tasarufaati albulaqa laga helo nin walba wix asaga la qumaan hadduu majaas ka dhigto aafar ka dhici bay leeyihin wsamcu naqligu iyo samcigu wuxuu shardi u yahay fii nawci اlmajaazi laa fii afraadihi wamaxaalihi kama sabaqa kamaa sabaqana halkaas ujeedaa uu kuu soo sheegay ay laa fii shaksihi ay laa fii kuli fardin min maxaali اlcilaaqa cilaaqada meelahay degaysa laga eegi maayo cilaaqada guud unbaad fiirinaysa mushaabaho unbaad fiirin maalan unbaad isticmaali ee fiirin maysid ninkii waagii asal la yidhi keliya ku dayn maysa asalnimada ee nin walbo geesi ah iyaad gelin kartaa wey ama alkinaaya kinaayadu ayadu bal inta yarta ee safxadan iska dhammeeye alkinaaya waa sarbeeb ama durxul ama hadal dahsoon waa iska dhib yarta maadaama majaaska ay u dhowaatay waa in ayadna la sheego maslatu lkinaya waa tacriid buu ka hadlaya alkinaaya fa hiya lafd lmustacmal waa lafdi loo isticmaalay fii macnah macnihiisi baa loo isticmal lafdigu macaanida luqatan loo dejiyaa loo isticmaalaya wاlmuraadu laakiin wuxuu u jeedo mutakalimkuna laazimu waa laazim اlmacna lafdigan iyo macnahan waxa ka laasimaya naxwu kaiiru ramaadi hebel xadiidkii mxuu aha musarc kaiiru ramaad waa nin dambas badan baa tidhi hebel waa dambas badan yahay laazimu laazim waa laazim laazim lixaad inaad ujeeda laga yaaba lanno dambaska badan waxaa ka laazima karin badan ninka wax badan kariyo oo xaabashida ayaa waxaa bata dambaskiisa wax karintuna waxay badataa markay martidaadu ay badan tahay martidana waxay badataa markaad deeqsi tahay xaggee loo socdaa deeqsinimo waa laazim min laazimin ilaa laazimin ilaa laazim karat الramaad waxaa ka laazima karat الطabki karat طabkina waxaa ka laazima karat الdiifaan martibadni karat diifaanna waxaa ka laazima sicaة اlkaram ama deeqsini baa ka timaad markaad le mar kaiir ramaad lafdigan kaiir iyo ramaada waxaad u isticmaalaysaa macnihii loo dejiyey min alkarati waramaad ah waxaadna u jeedaa eraygaa wax ka dhalanaya intaa un way waa iska dhibirta inagu maxaan dhahnaa ya sarbeeb mise duurxul sarbeeb tacriid baanaad soo socoed maxaa la dhihi doona waa yahay kinaayatan adoo mxuu ahay maldahaaya can ilkarami deeqda fa hiya alfaadani xaqiiqatun weeye ama kinaayadu laa majaaz kinaayadu waa xaqiiqu maxaa yeel lafdiga waxaa u isticmaashay macnihiisii dalaalat اliltizaamna waan soo maray waa min alxaqaa'iq dalaalat damun dalaalat اliltizaam dalaala muaab kulli waa xaqiiq majaazan ma aha marka kinaayadu waa un laazim soo maa waa isna xaqiiqo weeye saddex madhab baa ku jirta aduu kale oon kana ahayn laakiin kana u fiican sida asaguu sheegay kinaadu inay xaqiiqo tahay ayaa sax ah watacriidu tacriidku asagu waa maxay tacriidku waa uduur xulid yani waxbaan kuu qarinaya hawl baan kuu qarinaya aan hadalkayga ku caddayn an yustacmala waa in la isticmaalo fii macnaahu lafdiga macnihiisi baa loo isticmaali muxuu u yeel liyulawixa inuu u durxulo oo uu kugu dareensiiyo bikayri macno kale hadal baan kuu tuuri indhe magaradka iyo dalyaha mxu ah, dacafada waxay u qaadanaya maasha allah fiicana waxaan u jeedaa wax balaaya ka dhacday naxwu qowlii maa ana amaa ana falastu bibakhiilin baa tidhi kolley anugu bakhayl ma ihi muxuu ujeedaa kolley anugu bakhayl ma ihi waa lafdi loo isticmaalay fii ma wadica lahu luqatan xaqiiqa wey laakiin waxaan kuu sarbeebayaa ama ka shanqarinaya macno kaloo ah adugu bakiil baa tahay nin baad muranteen waxaa tihi kulle anigu celmi ihi maxaad u jeeddaa garac baa tahay wey garac baa tahay wey dayib waxaad tihi anigu kolley dabiin ma ihi idinkoo murmahay maxaad u jeeddaa dabiin baa tahay tacriid talwiixan ka shanqadhid ama mxuu ahaa lulital wixii asalkiisu marada la warfiya la meel fog lagaaga warfiyo lagu ishaarayo macna libidhsan baad ninka le fiidi halkaasaad kugu fiican tahay tan ma ahe lafdigan guud waxay wadaadda hoosgeliyeen qowluhu nabiyulah ibraahim bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluu min kaanuu yantiquun waxay dhan waa tacriid muxuu leeyahay waxaa waxaad waxaa intuu kuwa yararka ka xanaaqay bu isagu baabi'iye wey sanamka weynba wuxuu ka cadhooday asnaamtan yarartay ag fadhida ee ayaguna lagu caana shubhaye gagaaban asagaa baabiiyo wuxuuna u sarbeebayaa haddii sanamkii weynaa kuwa yar uu ka xanaaqay khaaliqii idin abuuray idinkii asnaamta maxaad moodaan wey soo ka caroor maayo in idinkii asnaamta uu cardadwaha ka dhigo halkaasuu u socdaa tacriid macaariidu marka adugu wa fi lmacaaridi can alkadib baydhaan wadaaduhi aan ka soconno talwiixan asagoo shanqarinaya ama ishaaraya bibukli mukhaaطabi kalala hadlahayo bakhiilnimadkiisa ishaarahaya laakiin kuma dhufan karti tacriidku maxaa keena marka cabsi baa keenta mararka qaarkood waxaa keenta inaad ka xishoonayso ruuxa inaad halka ku dakarto waxaa keena in uuba mararka qaarkood tacriidku ka fiican yahay tasriixa tacriidku tasriixa caddaynta atacriid muqaabilkiisu waa atalwiix kinaayana muqaabilkeedu waa atasriix laakiin marar baa la isdabamariya alkinaaya waa ka hadda minhaajka ku maraysan majaazaadka wixii majaazaadka loo haddaan ku soo marray baab ulfiqiyaat kinaaya la yidhaahdaa ictadii muxuu ahaa markaad tirado waxaad dhihi waa kinaaya fii baabi lua fii baabi اlfiqi cafwan fii baabi luqaatna waxaad dhihi waa waa majaaz ayb marka atacriid muqaabiluhu waa atalwiix atalwiix lawaxa bihi ashaara bihi low akhdar buu ka shanqariyey hebel hadalkan carabka kuma dhufin wuu carab baabay baa lagu dhigi wuu ag maray wuu ka shanqariyey wuu saray hawlaa lagu leeyahay hadalka markaad ka ag wareegaysato waxaan leenahay waa macano xun ood u jeeday ama ha samaada ama xumaada markaad ujeedda laakiin aan ag marin waxaan leenahay waa un laazim hadda marka lasoo gaabiy warka waa un laazim tacriifkooda wuxuu noqday laazim weeye kinaayana tasriix baa ka soo isaga in la caddeeyo uma almurakabu intaa waxaan kusoo dhammaynay ka soo baxdeen lafdigii mufradka qaybihiisii anwaacdiisii waxyaabuu noqonayo ujeedaduna waa maxay kitaabka qur-aankii sunnadu waa lafdi carabi ah lafdiga carabiga waa inaad fahato mufradaadka macaanidooda iyo jumalkaba iyo murakabaadkaba si aad u dheehato hadhow xukumkii aayaddu xambaarsanayd ama xadiidku xambaarsanaa wallahu aclam